qodobka koowaad waxaan kusoo qaadaynaa dikruhu fi lqur'aani alkariim qur-aanka inta uu meelood kaga xusan yahay nabiyullahi ilyas calayhi salaam qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi fii suurati wasaafaat markuu ilaahay ka hadlayey wa ina ilyaasa la min almursaliin nabiyullaahi ilyaas waa min almursaliin marka halkaa waxaa ka caddaatay nabiyullaahi ilyaas inuu yahay rasuul min maaragtay min arrusul rusushii ilaahay soo diray rasuul ka mida inuu yahay ayaa caddaatay aayaddaasi ay daliil u tahay id qaala liqowmihi alaa tattaquun u sheeg baa la yidhi nebi maxamed ummadaada markii uu ku yidhi qoomkiisi miyadan ilaahay ka baqaynin atadcuuna baclan ma waxaad caabudaysaan oo baryaysaan baclan waa sanab magicii ayay yidhaahdeen culummadu sida inoo imaan doonta wa tadaruuna waad ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin allihii wax abuurkiisu aada u fiicnaa oo waxa weye ugu wanaagsanaa na waad ka tegaysaan inaad caabudaan oo allihii subxaana qaadirka ah caabudi maysaane waxaad baryaysaan sanam cidla oo waan waxba taraynin allaha rabbakum wa rabba aabaa'ikum alawaliin allihii idinka rabbi idii ahaa aabbayaashii idinka horreeyeyna rabbi uu ahaa miyaad ka tegaysaan oo sanam baad markaa baryaysaan ilaahay waxa uu yidhi fakadabuuhu way beeniyeen oo waxa weeye been ay way beeniyeen way takdiibiyeen oo ma ayna rumaynin ciddii loo diray fa inahum muxdaruun waa la soo kulminayaa maalinta yowma alqiyaame ay ila annaar naar baa loo soo kulminayaa waayo maadaama ay ilaahay beeniyeen rasuulkii loo dirayna beeniyeen ilaa cibaada allahi almukhlasiin ilaa waxa weeye addoommadii ilaahay oo rumeeyey nabiyullaahi ilyaas mooye oo waxa weye kuwaas iyagu kuma jiraan kuwa naarta loo kulminayo waayo waxay ahaayeen dad mu'miniina ah oo ilaah rumeeyey ilaahay waxau yidhi wataraknaa calayhi fi laakhariin ay macnaha waxaanu uga tagnay intii dambe ama dikrigiisa iyo wanaagiisa ayaan uga tagnay oo waxa weye ilaa yowma alqiyaama warkaa dikrigiisii la hayo salaamun calaa ilyaasin nabadgelyo dushiisa ha noqoto ayuu yidhi ilaahay nabiyullahi ilyaas inna kadalika najzi lmuxsiniin saasaanu maaragtay u abaalmarinaa inta wanaagga la timid innahu ay nabiyullahi ilyaas min cibaadina almu'miniin addoommadeeda mu'miniinta oo ilaahay rumeeyey ayuu ka mid ahaa buu yihi alihii subxaana qaadirka qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yihi markuu aayadaha sharaxayey fakadabuuhu fainahum lamuxdaruun ay lilcadaab cadaab baa loo soo kulminaya maadaama ay ilaahay beeniyeen cadaab bay ku dhacayaan oo waxa weye cadaab baa loo soo kulminaya imaa fi dunya adduunyada in cadaab loo soo kulmiyo la cadaabay waalaakhira iyo aakhiraba ow fi laakhira ama aakhira in la cadaabay la cadaabayo marka aakhira hadday gaalnimo ahaayeen oo gaalnimo ku dhinteen in la cadaabaya laa shaka laakin adduunka ma la cadaabay oo aduu cadaab ma ku dhacay adduunkiina oo ma la ciqaabay wuxuu yidhi ibnu kahiir raximahullah walwalu adhar calaa ma dakarahu lmufasiruun walmu'arikuun waxa weeye in adduunkana lagu cadaabo o lagu ciqaabay aakhirana cadaab sugayo ayaa markaa waxa weeye ay mufasiriintu ku fasireen iyo dadka ahlu taariikha oo waxa weye taariikhda qora wa qowluhu ilaa cibaad allahi almukhlasiin addoommada ilaahay rumeeyey mooye ay ilaa man aamana minhum intii ilaahay rumaysay oo nebiyullaahi ilyaas rumaysay oo raacday oo rasuulnimadiisii ogolaatay waxa weeye iyagu markaa naar ma gelayaan ciqaabna kuma dhicin adduunka aakhirana waxa weeye wanaag bay leeyihiin iyo waxa weye ilahay agti wanaag baa u jira wa qowluhu buu yidhi wa taraknaa calayhi fi laakhariin ay abqaynaa bacdahu dikran xasanan lahu fi lcaalamiin waxaanu u u reebnay oo waxa weeye taariikhda u gashay ilaa maaragtay wanaag lagu xusayo oo mar walba oo la sheega nabiyullahi ilyaas ba laleeyahay calayhi asalaam wanaag dushiisa ha noqoto ilaahay ha nabadgeliyo khayr iyo wanaag oo dhan waxa weeye lagu xusayo ee aan xumaan agtiisa oolin wa qowluhu salaamun calaa ilyaasin ay salaamun calaa ilyaas wanaag iyo waxa weye nabadgelyo dushiisa ha noqoto waxa weye markaa sababta loo yihi maxay tahay calaa ilyaasin oo loo oran waayo calaa ilyaas oo alifka loo geliyey waxa uu yihi ibnu kathiir raximahullah carabtu waxay isticmaali jireen buu yihi tulxiqu annuuna fi asmaa'in kahiira asmaa badan hadda ilyaas nuun kuma jirin ilyaas nuun kuma jirin laakiin halkan waxay dhahdeen ilyasiina oo waxay ku dareen ya iyo waxa waxaa lagu daray ya iyo iyo nuun ilyaas laakiin waa ilyas keliya marka ilyasiin in la yidhaahdo waxaa keentay buu yidhi carabta ayaa saa isticmaali jidhay bu yidhi waxaa la mida buu yidhi ismaaciila waxay yidhaahdaan buu yidhi ismaaciina ayay ku magacaabaan buu yidhi magaca ismaaciil ayay waxay ku daraan buu yidhi maaragtay inta bedelaan laamkii ayay waxay ka dhigaan ismaaciina magaca sidoo kale israa'iil waxay yidhahdaan israa'iina ilyaasna waa sidoo kale ilyaas buu ahaa markaasaa waxay yidhahdeen carabtu ilyasiina marka labaduba waa isku macni oo wax farqiga uma dhexeeyo macnaha loo jeedo waa isla isaga oo waxa weye waa nabiyullahi ilyas calayhi salaam laakiin bacd qura ayaa waxay akriyeen oo qiraa'ooyinka qaar ba waxay tahay salaamun calaa alyasin alyaasiin ey yaasiin ey aalu muxamed nebi maxamed baa laga wadaa bay dhaheen laakiin qiraa'ada saxiixa oo ugu mashhuursan waa salaamun cala ilyasin wa qara'a cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu akriyey iyo keyrkiiba salaamun cala idraasiin oo wuxuu yidhi nabiyullaahi idriis ayaa loo jeeday oo waxayba leeyihiin culummada qaarkood ilyaaskani waaba idriis waa nabiyullahi idriiskii ugu horreeyey oo aynu markaynu soo sharacnay nabiyullahi aadam waxa weye nebigii labaad oo ku xigay oo idriis oo nebi nuux xataa ka horreeyey ayuu maaragtay laga wadaa bay dhehen laakiin sida saxiixa oo mashhuurka waxa weye nabiyullahi ilyaasna waa rasuul caadiya oo ilaahay soo diray oo ilaahay baaba yiri wa ina ilyaasa la min almursaliin nabiyullahi idriisna waynu soo marnay oo waxa weye arrintiisa horey baynu usoo sharaxnay halkaa marka waxay nooga caddaatay qodobka aayadaha qur-aanka intaasaa kusoo aroortay nabiyullahi ilyas laakiin bal aqwaasha culummada iyo waxaynu u imaanaynaa marka nabiyullaahi ilyas arrintiisuna aad uma dheera oo taariikhdiisu waa gaaban tahay qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa dikru nasabihi calayhi salaam nasabkiisa iyo xaggee buu galaa nabiyullahi ilyas qaala alculamaau nasab waxay yidhaahdeen ibnu kathiir sida uu leeyahay waxay yidhahdeen waxaa la yidhaahdaa ilyas atashbiyu atishbiyu atishbiyu ayaa la yidhahdaa bay yidhahdeen oo aabihii tishbi baa la ohan jiray wa waxaa la yidhi oo kale haddana ibnu yaasiinna waa la ohan jiray ibnu finxas oo waxa weeye waxay geliyaan si u wado nabiyullaahi haaruun marka ninka la yidhaahdo finxaas ayaa waxaa dhalay ba la yidhi alyacazara ayaa dhalay yacazaarkana waxaa dhalay ba la yidhi nabiyullaahi haaruun calayhi salaam marka waxay leeyihiin culummada taariikhda magiciisa ilyas markaad ahdid aabihiina tishbi ahdid ama yaasiin dhahdid aabihii labadaa qowl bay leeyihiin awowgii waxaa la yidhi waa finxaas awowgiisa labaadna waxaa la yidhi waa alyacazaar yacazarna waxaa dhalay marka haaruun waxa weeye nabiyullahi haaruun oo nabiyullaahi muusa walaalkii ahaa ayaa dhalay ba la yidhi marka nabiyullaahi haaruun baa awow saddexaad u ah marka oo waxa weye awoga saddexaad u noqonaya marka maba dheeraba marka oo taarikhdiisu waa caddahay nabiyullaahi haarunna waa nabiyullaahi haarun ibnu cimraan oo wuxuu galaa nabiyullaahi yacquub calayhi salaam kabacdina markaa nabiyullaahi ibraahim ayuu saa u gelay haddaba marka waa reer bani israa'iil magacyadoodii laakiin waxay leeyihiin sidaas ayaa maaragtay abtiriskiisu yahay ayay leeyihiin culummadu wa qaala moxamed ibni sacd waxa uu yidhi ibnu sacdin katib alwaqidi waa ninkii maaragtay alwaqidi oo waxa weye taariikhda ragga imaam alwaqidi oo taariikhda qora raggii u qori jiray weye wuxuu yihi wuxuu noo sheegay buu yihi ninka la yidhaahdo moxamed ibn saib alkilbiy wuxuu noo sheegay buu yihi can abihi aabihi nooga sheegay qaala inuu yihi awalu nabiyin bucita idriis nebigu ugu horreeyey oo ilaahay uu soo diray bacda aadam ayaa laga wadaa idriis buu ahaa uma nuux kabacdi wuxuu sheegay nebiyadii iyo asmaadoodii iyo say isugu xigxigaan ilaa uu ka yidhi uma ilyaas atishbiyu tishbi ayuu ku magacaabay aabihii la odhan jiray ibnu alyacazara ibnu haarun ibnu cimraan nabiyullaahi haarun ibni cimraan haaruunna waxaa dhalay cimraan cimraanna waxaa dhalay kahasa oo kahasa kahasahaasa marka waxaa dhalay baa la laawiy ibni yacquub oo nabiyullahi yuusuf walaalkii ayaa dhalay marka ma dheera oo waxa weye nabiyullahi ilyaas haddii la tiriya nabiyullahi ibraahim dhowr buu ka tirsanaya waayo culummadu hadda aan tirino tishbi waa aabihi alyacazaarana waa awowgii haaruunna waa awowgiisa labaad imra'ana waa awogiisa saddexaad qaahatana waa awogiisa afraad laawiy ibna yacquub waa awogiisa eh, lixaad wey may shan wey waayo eh, ha waa lixaad waayo tishbi waa aabihii iyo cazaarna waa awowgii haarunna waa awogiisa labaad oo waa odaga saddexaad cimraanna waa odaga afraad kaahatana waa odaga shanaad laawihimna waa odaga lixaad wey yacquub ayaa wuxuu noqonayaa odaga toddobaad isxaaqna waa odaga sideedaad ibraahim sagaal buu marka ugu tagaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam sagaal oday buu ka tirsadaa saas ayay leeyihiin maaragtay ahlu taarikhu ibn kathiirna uu soo guurinayaa raximahum allahu ajmaciin halkaa marka waxaa inooga caddaatay nabiyullahi ilyas calayhi salaam inuu yahay min duriyati nabiyullahi ibrahim calayhi salaam khaasatan min duriyati yacquub inuu yahay laawiya ibna yacquubna uu ka farcamay halkaa marka qowlkaasi waxaynu ku caddayn doonaa qowlka soo socda oo ay qaar leeyihiin nabiyullahi idriis nabiyullahi ilyas waxa weeye taariikho badan oo beena ay ka sheegeen ayaynu maaragtay hadhow na kusoo daliil uga dhigi doonaa qodobka saddexaad waxa weeye dikru qowmihi yaa loo diray nabiyullaahi ilyaas waayo ilaahay waxa uu yidhi wa ina ilyaasa la mina almursaliin yaa loo diray marka nabiyullaahi ilyaas oo waxa weye cidlo loo diray qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi waxay yidhaahdeen wa kaana irsaaluhu waxaa loo diray ilaa ahli baclabaka baclabaka ayaa loo diray oo waxa weeye waa meel u dhow baa la yidhi xagga qorax udhaca ka xigta dimishqa oo waxa weeye magaaladan suuriya oo waxa weye dee berigaana jirtay oo waxa weeye xilligaa ardu sham oo waxa weye jiri jirtay werigeed oo dimishqa waa magaalo qadiima magaalo madaxda suuriya weeye hadda ayaa marka loo diray baa la yidhi xagga qorax udhaca oo garbiga meel ka xigtay oo baclabadka la ohan jiray waxa uu yidhi fadacaahum ila allah ilaahay buu ugu yeeray caza wajal wa an yatrukuu cibaadata sanamin lahum kanuu yasumuunahu baclan waxay lahaan jireen ba la yidhi sanam ay oran jireen magaciisa baclan marka bacalkaa inay ka tagaan oo ilaahay caabudaan waxaa la yidhi marka sanamkaasi markiisii hore wuxuu ahaa qof dumara magaceedii ayuu ahaa ninkeedaa bacal la oran jiray kabacdi markaa ayaa iyadiina lagu dhejiyey baclan maadaama ninkeedii la ohan jiray sanam ayay ka dhigteen oo caabudi jireen ba layidhi waalcilmu cinda allah ilaah baa garanaya sida ay xaqiiqadu tahay way laakiin sida saxiixa wuxuu rajaxay ibnu katiir inuu sanam caadiya ahaa oo sanamkaa la odhan jiray bacal ayuu rajaxay ibnu katiir raximahullah walihada qaala lahum tacaala ilahay waxa uu ku yidhi sida uu maaragtay inooga caddeeyey markuu la hadlay ilyaas qoomka alaa tattaquun buu yidhi miyadan ilaahay ka baqaynin atacluuna atadcuuna baclan ma bacal baad caabudaysaan oo baryaysaan watadaruuna waad ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin allihii ida abuuray oo wanaagga ugu wanaag badnaa waxa wax abuura oo aad wanaag u wanaajiyey abuurkiina miyaad ka tegaysaan allaha rabbakum wa rabbigiida abuurtay waa allah wa rabba aabaa'ikum alawaliin iyo aabbayaashii idinka horreeyeen fakadabuuhu marka waa beeniyeen oo waxay dhahen waxaa wade waxba kama jiraan wa khaalafuuhu amarkiisiina waa khilaafeen wa araaduu qatlahu inay dilaanna way damceen sida ibnu kathiir uu leeyahay inay dilaan ayay dooneen qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi can hishaam ibn eh, amaar ayaa waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi waxaa maqlay buu yidhi eh, kacab alaxbaar oo sheegaya odranaya ina ilyaas nabiyullaahi ilyaas ikhtafiya min melaki qowmihi fi lgaari aladi taxta dam cashara siniin nabiyullahi ilyaas buy waa kalaamkii reer bani israa'iil marka markii la yidhi ha la dilo oo ha la soo qabto nin daalima haystay baa la yidhi meesha oo markaa boqor u ahaa markaase waxay yidhahdeen soo qabta ninkan nebinimada sheeganaya oo annaga sanamkayga iyo farageliyey waaba dilaynaa ee inoo soo qabta markay marka la dili lahaa ayuu markaa ka fakaday god buu galay ba leyihi sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka fakanayay reer eh, quraysh uu u galay qaaro xira e, maaragtay godkii u galay e, uu ku dhuuntay maaragtay godkii markaa kaga gabaday e, algaar kabacdi markaa nabiyullahi ilyas marka meel buu kaga gabaday ba lihi toban sana ku jiray bay dhehen xata ahlaka allahu lmelek ninkii boqorkaa meeshaasi ilaah ilaahay uu halaagay oo dhintay kabacdi uu markaa soo baxay nin kalaa qabsaday baa la yidhi wuu u yimi diintiibuu u bandhigay wuu islaamay marka ninkii dambe oo boqorkaabaa islaamay dadkii oo dhan qoom aad u badan ayaa islaamay markaa ilaa iyo toban kun mooye toban kun baa diiday tobankii kun oo diiday fa amara fa amara bihim fa qutiluu waa la dilay marka tobankii kun oo diiday oo waxa weeye marka halkaas ayaa qowlka qowl qowluhu tacaala meesha uu ilaahay ka yidhi maaragtay fakadabuuhu fa inahum lamuxdaruun ay cadaab adduunye iyo aakhiraba ku dhacay waa halkaasaa la yidhi oo tobankii kun ayaa qoorta laga jaray oo la laayay marka muxuu ku helay guusha iyo wanaagga inuu ninkii boqorka ah oo markaa meesha qabsaday ayaa islaamay marka waa muhiim jiddan wey qofku markuu madaxdu islaamto ama madaxdu ay diinta ku dhaqmayso dadka way ku khasbayaan inay diintii qaataan laakiin adduunka waxaa ugu daran oo ugu dhibaato badan markay iyagii diidaan oo waxa weeye dadkii shacabkiina u diidaan markaa dhibaato badan ayaa timaada cala kulli xaal qowlkan waa qowl reer bani israa'iil oo kacab ibni axbaar uu reer bani israa'iil ayu aqwaashii reer bani israa'iil weeye ilaah baa garanaya markaa inay maaragtay saxiix tahay iyo in kale laakin waxa uu leeyahay inuu maaragtay toban sano markay ka soo wareegtay ninkii dhaalimka ahaa u dhintay oo nin fiican uu qabsaday inuu markaa waxa weye diinta u bandhigay oo rumeeyey kabacdina markaa ay diintii qaateen saana ay ku rumeeyeen oo nabiyullahi ilyas calayhi salaam ay markaa saa ku raaceen qodobka afraad oo ugu dambeeya waxaynu kusoo qaadaynaa bayna idriis wa ilyaas calayhim assalaam maxay tahay sababta ka dhaxaysa nabiyullaahi idriis iyo nabiyullaahi ilyaas qaala ibnu kahiir raxima ullah waxa uu yidhi wa nuqila waxaa laga soo wariyey buu yidhi maaragtay eh, uu soo guuriyey sida maaragtay min dariiq abi isxaaq laga soo guurinayo can cubaydata ibni rabiica can ibni mascuud cabdullahi ibni mascuud ayaa wuxuu yidhi ilyaas huwa idriis nabiy llahi ilyas waa idris sidoo kale waxaa qowlkaa ku raacay addaxaak waxakaahu qataata wa muxamed ibn isxaaq wasaxiixu anahu gayruhu buu yidhi ibn kasiir waa diiday oo wuxuu yidhi sida saxiixa ah ilyaasna waa nebi rasuul ah idriisna waa nebi oo waxa weeye maaragtay waataynu qisadiisa ka soo sheekeynay shaqayskuma le marka nabiyullaahi idris iyo nabiyullaahi e, e, ilyas waa kale laba nebi wey weliba nabiyullaahi e, ilyas waa rasuul oo ilaahay baa yidhi o ina ilyaasa la min almursaliin marka isagu derajada nebinimada waaba kasii sarreeyaa oo waa rasuul qoom dhan baa loo diray oo ilaahay rasuul uga dhigay haddaba marka nabiyullahi ilyas calayhi salaam khulaasadiisu waxa weye nabiyullahi ilyas nabiyullahi idriis ma aha waa kala labo oo waxa weye ilaahayna laba meelood buu ku kala sheegay laba magac buuna u kala sheegay rabbigii subxaana qaadirka ahaa ayaa idriisna idriis ku magacaabay ilyasna ilyas ku magacaabay kitaabkiisa sidaa daraaddeed shaqo iskuma laha amaa waxaa jirta marka aqwaal badan oo daciifa ah, oo mawduuca oo laga sheego nabiyullaahi ilyaas calayhi salaam wax ka jirana ayna jirin aqwaashaasi aad bay u fara badan yihiin waxay leeyihiin qaar nabiyullaahi ilyaas iyo nabiyullaahi khadir sida inoo imaan doonta ma ay dhimana waa nool yihiin oo waxa weeye hadba way soo baxaan oo waxa weeye hadba xilli bay yimaadaan aqwaashaasina waa aqwaal wada daciifa wey oo aan wax ka jira jirin oo mawduuca waxay leeyihiin nebiga anas baa laga warinayaa bay dheheen nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa u yimid nabiyullahi ilyas xilligii maaragtay dee nebi maxamed alayhi salatu wasalaam uu joogay wuxuu yidhi maalin baan maalmaha ka mid ah anoo usoo adeegaya nebiga wax u keenaya waxaan arkay buu yidhi nin dheerar badan oo samada gaaraya markaasu wuxuu igu yidhi buu yidhi igu salaan nebi maxamed oo waxaa ku dhahdaa walaalka ilyas ayaa halkan jooga aqwaashaas oo dhan wax ka jira male waa aqwaal mawduuca oo beena nabiyullahi ilyas calayhi salaam bashar caadiyebu ahaa waana dhashay waana dhintay waxa weeye allihii subxaana qaadirka ayaana oofsaday mana noolaa isaga iyo khadartoonna sida inoo imaan doonta marka nabiyullaahi ilyas calayhi salaam iyo nabiyullahi khadir ba aqwaal badan oo beena oo lagu abuurtay baa jira oo aan waxba ka jirin oo labadaba waxa weye lagu been abuurtay wax ka soconaya oo ka jirana ma jiraan waxa weeye marka qofka mu'minkaa waxa weeye in uu ku sugnaado wixii ilaahay kitaabkiisa ku sugnaaday iyo sunaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo culamaau salaf ay caddeeyeen amaa wixii kaloo ka soo haray waxa weeye banaanka ayaynu ka marayna oo waxa weeye aqwaashii reer bani israa'iil oo beenta ahayd ma gelayno insha allahu tabaaraka wa watacaala marka nabiyullahi ilyaas waxaa inoo caddaatay inuu yahay rasuul ilaahay soo diray inuuna waxa weeye nabiyullaahi muusa ka dembeeyey oo waxa weye weliba xataa wuxuu ka sii dembeeyey nabiyullaahi yuushac nabiyullaahi khadarna wuu ka dembeeyey oo waxa weye sida inoo imaanaysa waayo khadar baa ka horeeya marka abtiriskiisana wakaasoo waa caddaynay oo waxa weye sida ibnu kathiir iyo culammadu ay ku caddeeyeen waxa uu galaa laawiya ibnu yacquub oo waxa weye weliba waxaa kasii horeeya uu galaa nabiyullaahi haaruun calayhi salaam kabacdina marka waa nebi min reer bani israa'iila oo nebiyadii reer bani israa'iil loo diray walcilmu cind allah ama wax kaloo taariikha oo dheerdhaar dheeraada oo faahfaahin kale kama hayno insha allahu tabaaraka watacaala marka intaa ayaan ku gebagabeynaynaa oo ku joojinaynaa wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin